alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii nawaaqidka annawaaqid alcashara waxaynu maanta in sha allahu tacaala bilaabaynaa annaaqidu asaadis shayga lixaad ee islaamnimada laga baxaayo ama islaamnimada burinaysa qaala almusanif raximah allah assaadisu man istahza'a bishayin min diin illaahi aw hawaabihi aw ciqaabihi kafar assaadisu ay haada anaaqidu asaadis kani waa naaqidkii lixaad weeye man istahza'a ku kastoo ku dheeldheela bishayin min diin illaah wax ka mida diinka ilaahay shay ka mida qofka ku dheeldheela min diin rasuul ba idin ah, lafdiga arasuul baa idin qoran soma man istahza'a bishayin min diini arasuuli sala allahu alayh wasalam aw hawaabihi aw ciqaabihi kafar ku kasta oo ku dheeldheela bishayin wax min diini arasuuli sala allahu alayh wasalam diinka rasuulka ka mida calayhi asalaatu wassalaam aw hawaabihi ama sawaabka iyo abaalmarinta wanaagsane ajarsiinta ee lagu sheegay ku dheeldheela wax ka mida aw ciqaabihi ama ciqaabta lagu sheegay waxyiga lagu sheegay wax ka mida ku dheeldheela kafar waa gaaloobayaa oo ayuu ka baxaya waddaliilu qowluhu tacaalaa waxaana u daliila hadalkiisa allah uu yidhi qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun qul waxaad tidhaahdaa abillaahi wa aayaatii wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa miyaa ahaydeen qaar ku dheeldheelaaya laa tactadiruu ha cudur daarannina qad kafartum bacda iimaanikum qad kafartum xaqiiqe waa gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiinni dabadeed baa gaalowdeen oo milladda ka baxdeen aayadda dhammaystirankeedu wuxuu ahaa in nacfu can طaa'ifatin minkum nucadib طaa'ifatan biannahum kaanuu mujrimiin in nacfu haddaannu cafinno can طaa'ifatin minkum koox idinka idinka mida waa kooxda toobad keentae nucadib طaa'ifatan waxaannu markaa cadaabaynaa koox baannu cadaabaynaa waa kuwaan toobadkeeni waxaan u cadaabaynaa biannahum kaanuu mujrimiin inay markaa qaar gabood falo xumaato falay ay ahaadeen aawadeed ayaan u cadaabaynaa mawduuca halkan uu sheikhu kaga warramaya waa alistihzaa ama alsukhriya waa dheeldheelka yacni weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam diintii uu la yimi waa in la ixtiraamaa oo la qadariyaa oo la weyneeyaa marka allah waa in la weyneeyaa rasuulkiisa la weyneeyaa diinta la xushmeeyaa la ixtiraamaa yacni shacaa'irta ilaahay la weyneeyaa taasina waa waajib sharci weeye waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alquluub ku kastoo shacaa'irta ilaahay weyneeya weynaynta uu weynaynayo yacni khayr iyo wanaag buu ku helayaa waxaanay ka mid tahay shacaa'irta ilaahay in la weyneeyaa taqwada qalbiyaday ka mid ahaatay wuxuu kaloo allah yidhi waman yucadim xurumaati illaahi fahuwa khayrun lahu cinda rabbih yacnii ku kastoo weyneeyo xurumaadka ilaahay weynaynta uu xurumaadka ilaahay weynaynayaa yacnii markaa khayr bay u lahaatay rabbi agtiisa ayay khayr u lahaatay marka diintii waa in la ixtiraamaa la qadariyaa la weyneeyaa la xushmeeyaa wax sukhriye ah iyo dheeldheel ah iyo cay ah iyo aflagaadda ah munaasib uma aha haddii lagu dheeldheelo ama aflagaaddo iyo cay loola yimaado ama jees jees loola yimaado yacnii waxay noqonaysaa arrin gaalnimo ah oo milladda laga baxaayo waxaana ku dheeldheeli jiray rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo diintii uu la yimiba waxaa ku dheeldheeli jiray gaalada wakadaa munaafiqiintuna wakhtiyada qaarkood hoos bay ugu dheeldheeli jireen hoos ayay ugu dheeldheeli jireen labadan aayadood ee suuratu tawba ku yimi sabab bay lahaayeen sababtaana waxaa lagu soo wariyey yacni axaadiis baa lagu soo wariyey sabab nuzuul ah oo sababta sheegaya qhaswadii la odhan jiray ghaswatu tabuuk markii rasuulku sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu ay u baxeen ayaa dad ka mid a dadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam raacay jumlada mu'miniintana ka mid ahaa ayaa waxay la yimaadeen dheeldheel marka ay hadallo dheeldheela ay la yimaadeen oo rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa culammada aba ay ku dheeldheelayaan markaasay waxay yidhaahdeen maa ra'aynaa mislu quraa'inaa haaulaa'i argaba butuunan wala akdaba alsunan wala ajbana cinda alliqaa ma ogin bay yidhaahdeen quraa'dayada kuwan ah quraa'da waxaa looga jeeda alrasuul iyo saxaabadiisa culammada ah ee qur'aanka yaqaana quraa'duna waagaas waxay ahayd culamaa bay ahaayeen marka rasuulka iyo saxaabada culammada ah baa hadalkan dheelleelku ku dhacaayey ay ku dheelleelayeen waxa yidhahdeen ma ogin quraadayada kuwan ah alrasuul wa asxaabuhu alculamaa argaba butuunan qaar ka caloolo waaweyn maanu arag bay yidhahdeen oo ma ogin qaar ka been badanna ma ogin qaar ka fulaysan marka goob la ysugu yimaadana ma ogin hadalkaa xun ee khabiiska abay ah ku hadleen markaasaa nin markaa ku dhowaabaa wuxuu yidhi kadabta been baad sheegtay walaakinaka munaafiq ha munaafiq baa tahay gaalnimaad qarsanaysay la ukhbiranna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam arrinka aad tidhi rasuulka uga warrame oo u sheege rasuulkii ayuu u yimi qur'aankiina waaba ku soo degayba iyadoo laga warramaayo nimankaa xaalkooda iyo waxay yidhaahdeen nimankii baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam iyagoo cudur daaranaya isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam hashiisii rakuubka ahayd yacnii koray oo fuushan oo hashu ay soconayso ayuu u yimi markaasuu wuxuu qabsaday yacni markaa xadhigga caynka ayuu qabsaday hashuna waa soconaysaa saasuu u eegayaa nebigu waa ka sarreeya calayhi salaatu wasalaam markaasaa wuxuu ku celcelinayaa innamaa kunnaa nakhuudu wa nalcab dhabnagama ahayn hadalkani waa iska ciyaaraynay waa iska dheelleelaynay waa iska kaftamaynay yacni waddada ayaanu iskaga yaryaraynaynay safarkan dheer baanu islahayn sheekada iyo markaa tarorogta yacni markaa iskaga waddada iskaga yaryareeya innamaa kunna nakhuudu wa laguma beenin hadalkii ay sheegteen inay dhabka ahayd oo lama odhan maya dhabba iyaga ka ahayd warkoodu wuxuu ahaa jiddi ee hasli iyo dhelleel ma ahayn lama odhan laguma beenin warkii laakiin kii ay sheegteen ayaa xukunkii inaanu kaga baaqanayn loogu tilmaamay qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulii kuntum tastahzi'uun haddaad dheelleelayseen ma allah iyo rasuulkiisa iyo aayaadkiisa ku dheelleelayseen ma wax lagu dheeldheelaba saasaa macnuhu ka dhigayi lama odhan warkaa way ku been sheegayaan iyaga jiddi bay ka ahayd dhab bay ka ahayd lama odhan laakiin ruuxu isagoo dheeldheelaya ruuxu isagoo iska kaftamaaya inay dhici karto kaftankaa inuu ku gaaloobo milladda kaga baxo ayaa markaa aayaadku caddaynayaan culammada islaamka oo dhanna ay ku kulansan yihiin oo isku waafaqsan yihiin ku ijmaacsan dad fara badan baa waxay moodaan kaftanka inaan laysu qabanayn ya warka noocaasina wax jira ma ah mucaad binu jabal markuu yidhi oo rasuulku ku yidhi yaa rasuul allah miyaa naloo qabanayaa waxaannu ku hadallo wuxuu idhi sakiladka ummuka yaa mucaad hooyadaa kaa goblantay mucaadow xaqiiqatan markaysa markaa habaar ugama jeedin bay yidhahdeen culammadu waxay ahayd markaa arrin ay carabtu markaa ay odhan jireen haddiiba laga soo qaado habaar inay tahayna nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay shardi ayuu markaa yacni markaa la galay oo allah ka bariyey allahna ka aqbalay muslim kasta oo u habaaro ama uu caayo oo aan mutaysan cayda ama habaarkaa inuu ilaahay aakhire ugu beddelo qurbo iyo zakaa iyo raxmo yacni markaa iyo raxmad iyo qurbo iyo dhowaansho iyo tahirnaan oo aakhiro ilaahay ugu naxariisanayo xaggiisa ugu soo dhowaynaayo saas aawadeed waxyaalaha marka waxa waxaweye qofku aanu mutaysan markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam hadalku yidhaha laa ashbac allaahu batnahu iyo erayada la midka ah sakiladka ummuka iyo waxay culammadu yidhaaheen manqabay noqonaysaa rasuulka sala allahu alay wasalam xaggiisa hadday ka dhacdo dadka kale maaha saas aawadee xadiiska saa sheegaaya oo tilmaamaya inuu shardiga caynkaasa ilaahay la galay oo allah ka baryey yacni muslim baa saxiixa ku soo weriyey saas aawadeed baa imaam muslim xadiiska mucaawiye ku saabsan oo markuu saxaabi u diray mucaawiye uu yidhi igu yeedha dabeedna ay ku soo noqdeen oo ku yidhaahdeen yaa rasuula allaahi waxbuu cunayey nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam la ashbaca allahu batnahu ilaahay calooshiisa ma dhergiyo imaam muslim wuxuu ku soo arooriyey kitaabu almanaaqib waalfadaa'il ya kitaabu almanaaqib ama fadaa'il oo saxiixiisa ka miduu ku soo arooriyey xadiiska kale uu soo warinaayo ee ku saabsan waxa weeye shardiga uu ilaahay la galay oo allah ka baryey oo bimacnaa allahna ka aqbalay taas yadaa daaran tahay marka laga tilmaamayo fadiil wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sakiladka ummuka yaa mucaad wa hal yakubu annaasa calaa manaakhirihim aw calaa wujuuhihim ilaa xasaa'idu alsinatihim oo dadka naarta miyuu ugu tuuraa oo ugu ridaa sanankooda ama wejiyadooda wa shakun min arraawi mooyaane carrabadoodu waxay goostaan bimacnaa dadka waxa ugu badan ee lagu cadaabaa in carabka waxa lagaga hadlaa u badan tahay buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam yani waxaa la ysku cadaabaayo yacni inay ugu badan taha looga jeedaa maaha xasri xasri waxa weeye yacni dhammaan yani lagu koobayo halkaas maaha laakiin waxaa laga tilmaamayaa yacni badanku wax kale ma ahaan intaa mooyaane ya waxasru lilghaalib la lilkul wailaa ictiqaad waa lagu galaa naarta xun camal waa lagu galaa naarta shaki waa lagu galaa aan laguba hadlin marka ilaa xasaa'idu alsinatihim waxaa laga tilmaamayaa inay haalibku sidaa tahay baa laga tilmaamaya marka allah waxau yidhi qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulii kuntum tastahzi'uun ma allaah iyo rasuulkiisa iyo aayaadkiisa ahaydeen qaar ku dheeldheelaaya laguma daynintaa laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ha cudur daaranina waa gaalowdeen iimaankiinni dabadeed baa gaalowdeene ha cudur daarannina saas aawadee ahlucilmigu waxay ka qaateen dhalleelka intaanan taa gelin sababu nusuulka markaa ku soo arooray aayadda oo waa saxiix culammada qaarkoodna waa quweeyeen turuqna waa leeyahay kala duwan oo ku soo arooray waa leeyahay saas aawadeed ba ahlucilmiga qaarkood qaarna saxiixiyeen qaarna taxsiiniyeen marka waa sababnuzuul saabit oo sugan weeye waxaa laga qaadanayaa marka aayadda istiizaa kasta iyo dheeldheel kasta oo diinta lagu dheeldheelaa inay gaalnimo tahay aayadda waxaa sharti maaha inay intu israacaan dheeldheelka mid ka mida lagu dheeldheelaa waxay ka dhigantahay kuwa kalena in lagu dheeldheelay haddii allah lagu dheeldheelo waa gaalnimo waa kufrun billaah haddii aayaadka ilaahay lagu dheeldheelo waa kufrun billaah waa kufrun mustaqilun haddii rasuulka lagu dheeldheelo waa kufri markaa gaalnimo millada laga baxayo looma shardiyo istixlaal waa mukafirun bidaati daatu listihzaa baa gaalnimo ah mujaradkeedaa gaalnimo ah waayo istixlaalka dunuubta aan gaalnimada ahaynee ka sokaysaa istixlaal loo shardiyaa laakiin dembigu hadduu markaa yahay mukafirun bidaatihi istixlaal looma shardiyo cinda ahli sunnati waljamaca maqaamo badan baynu taa kaga hadallay hadday tafsiirka tahay hadday kutubta caqiidada tahay hadday masaa'il kufri waliimaan oo hore aynu duubnay waayo hore yacni marka ay tahay hadday markaa duruusta caqaa'idda tahay hadday tafsiirka qur'aanka tahay saas aawadeed dacwadda ahlu sunnaha dadka u nisbaynaya oo odhanaya waxay qabaan kufri kasta in istixlaal ama juxuud loo shartiyo ayay markaa qabaan warka noocaasi waa kadibun lahu quruun waa been geesa leh oo waxaan jirin nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qaala fii mu'minin maa laysa fiihi askanahu allahu radqata alkhabaal ku kasta oo muumin ka sheega waxaan ku sugnayn allah wuxuu dejiyaa radqata alkhabaal buu dejiya radqat alkhabaal waa maxay xadiis kalaa fasiraya waa cusaaratu ahli nnaar yacnii mililka iyo dheecaanka iyo malaxda ahlu naarka ka yimaaddaa meeshay isugu ururaan halkaasaa waxaa la yidhaha radqatalkhabaal baa la yidhaha sida nebigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam walaysa bikhaarijin minha xataa yakhruja mima qaal rasuulu rasuululaahi muxamed sala allahu alayh wasalam waxau yidhi xadiiska saxiixa ah kamana baxaayo meeshaas ilaa uu ka baxo wuxuu yidhi yacni waxa uu yidhi ilaa uu ka baxo waxaa loo jeedaa waxaa ilaa uu ka noqdo oo ka toobad keeno oo cidda markaa uu ku been abuurtayna ka xalaashado ilaa taasi ay dhacdo meeshaa ka bixi maayo waa waciid daran waa min kabaa'iri dunuub marka istihzaa'gu daatadiisu kufri u yahay oo gaalnimo u yahay diinka wax ka midoo lagu dheeldheelaana waxay la mid tahay diinkoo dhan in lagu dheeldheelay la mid tahay farqi ma kale mas'ala waaxida oo masaa'isha shareecada ka mida qofka ku dheeldheelaa milladda waa ka baxaya waa gaaloobaya xukum sharciga oo axkaamta sharciga ah ka mid a ah, ruuxa markaa caaya ama ku dheeldheelaa waa gaaloobaya milladdu ka baxaya saas aawadeed waa toodhanaayo ibnu qudaama man saba allaha tacaala kafar sawaa'un kaana maasixan aw jaadda ku kasto allaha caayaa waa gaaloobayaa ama dhab ha ka ahaato ama kaftan ha ka ahaato hadduu si kaftan ah iyo cayaayir ah u caayo waa gaaloobayaa sida hadduu dhab u caayo u gaaloobaayo wa kadalika man istahza'a billaahi tacaala aw biaayaatihi aw birusulihi aw bikutubi saasoo kaluu ahaaday ka ku dheeldheela allaah ku dheeldheela ama aayadaha ilaahay ku dheeldheela ama rasuullada ilaahay ku dheeldheela ama kutubta ilaahay ku dheeldheela dabeedna aayadahan buu soo qaatay walain sa'altahum layaquulunna inamaa kunna nakhuudu wa nalcab qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum marka xukunku wuxuu ku dhisan yahay istihzaaga ay la yimaadeen dheeldheelka ay qirteen laftiisaaba gaalnimo ah lagaga hadhi maayo isagaa mujaradkiisa gaalnimo ah culammaduna arrinka noocaasa waa isku waafaqsan yihiin sida qur'aanku u sheegay ayaa marka waxa weeye culammaduna ugu ijmaaceen alqaadi abubakr ibnu alcarabi waxa uu yidhi walaa yakhlu an yakuuna maa qaaluuhu fii dalika jiddan aw hazlan wa huwa kayfamaa kaana kufrun faina alhazla bilkufri kufrun laa khilaafa fiihi bayna alumma faina ataxqiiqa akhu lxaqi waalcilm waalhazlu akhu lbaili waalhazlana waad odhan kartaa waalhazla akhu lbaili waaljahli wuxuu ka odhanayaa kitaabkiisa axkaamu lqur'aanka ayuu markaa ku odhanayaa alqaadi abubakr bn carabi mujalladka labaad dabcadaha qaarkood wuxuu tilmaamayaa waxa ay yidhaahdeen laba mid weeye inay dhab ka ahayd iyo inay markaa dheeldheel ka ahayd markay lahaayeen maa ra'aynaa misla quraa'ina haaulaa'i argaba butuunan walaa akdaba alsunan walaa ajbana cinda alliqaa yacnii kay doontaba ha ahaatee kayfa maa kaana kufrun siduu ahaadaba waa gaalnimo fa ina alhazla bilkufri kufrun laa khilaafa fiihi bayn alumma waayo dheeldheelka kufri lagu dheeldheelaa waxa weeye waa gaalnimo khilaafna kuma jiro ummadda islaamka dhexdooda waa ku ijmaacsan yihin o waa isku waafaqsan yihin ahlucilmi badan baa ijmaaca soo naqliyey oo tilmaamay inaan marka arrinka noocaasa khilaaf aanu ku jirin yacni marka waxaa sheegay qadiiman wa xadiisan shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu ka mid yahay culamada ijmaaca soo naqlinaysa ayuu markaa ka mid yahay waxau odhanaya wa hada nasu fi ana alistihzaa biاllahi wa biaayaatih wa birasuulih kufrun fasabu almaqsuudu biariiqin awla wqad dallat hadihi alaayatu cala ana kula man tanaqasa rasuula اllahi sala allahu alayh wasalam jaaddan aw haazilan faqad kafar waxaanu soo naqliyey markaa mawaadicda qaarkood ijmac buu soo naqlinaya culammadu dhammaan isku waafaqsan cayda rasuulka la caayo calayhi salaatu wasalaam inay gaalnimo tahay kitaab baabuu ka qoray kitaabkiisa waxaa la yidhahdaa waa kitaab qayima mufiida mufiidun jiddan waxaa la yidhaahdaa alsaarimu almasluul calaa shaatimi arasuul alsaarimu almasluul calaa shaatimi arasuul sala allahu alayh wasalam adilada mawduuca ku soo aroortay cayda rasuulka sala allahu aleyh wasalam la caayayo iyo inay gaalnimo tahay ayuu markaas soo arooriyey aayado badanna uu keenay adilada uu soo arooriyeyna waxaa ka mida aayadahan baa ka mida iyo adilo kale waxaa ka mida adilada uu soo aroorinaayo culamada kalena soo qaateen fain nakatuu aymaanahum wa tacanuu fii diinikum faqaatiluu a'immata alkufri faqaatiluu a'immata alkufri hadday cuhuuddooda iyo dhaarahooda markaa buriyaan wa fii diinikum diintiinnana ay duraan oo dhaleeceeyaan faqaatiluu a'immata alkufr la dagaallama imaamyaalka iyo hoggaamiyayaasha iyo madaxda gaalada la dagaallama waxaa odhanayaa sheekhulislaam ibnu taymiya kullu man tacana fi ddiini fahuwa ra'sun fi lkufri wa huwa min a'immati alkufr ku kasta oo diinta dhaleeceeya waa ra'sun fi lkufri gaalnimada wuxuu ku yahay madax buu ku yahay wa huwa min a'immati alkufri imaamyaalka gaaladuu ka mid yahay hortiiba ahlucilmigu saa waa sheegeen oo markaa sheekhii markaa la odhan jiray maxamed ibnu suxnuun oo culammada maalikiya ka mid ahaa mutaqadimiintiina ahaa qarnigii saddexaad ee buu noolaa bukhaari bay isku sanna dhinteen baan wuxuu tilmaamayaa ruuxa rasuulka caayaa sala allahu alayh wasalam inuu yahay ra'sun filkufri gaalnimada inuu madax ku yahay iyo imaam qurtubi kitaabkiisa tafsiirka wuxuu tilmaamayaa kullu man tacana fi ddiin wa ra'sun lkufri ku kastoo diinta dhaleeceeyo ama duraa madax iyo imaam buu ku yahay gaalnimada maaha marka waxa weye yani tabaci isagu maaha waa a'immadii weeye faqaatiluu a'immata alkufri innahum laa aymaana lahum qira'a kaloo sabciya waxaa ku sugan innahum laa iimaana lahum waa laba qira'a oo sabciya laa aymaana lahum iyo laa iimaana lahum wax ahdiya male iyo wax iimaana male haba yaraatee adilada loo deliishanaya ka mid tahay mawduuca oo culammadu u deliishadeen adiladay u deliishadeen ayay ka mid tahay wejiga looga deliishanaya waxay tahay wa fii diinikum diintii inay duraan oo dhaleeceeyaan baa laga tartiibiyey inay dagaal mutaysteen lala dagaalamo a'immatul kufri ay yihiin waxaa sabab u ahaa tacniga diinka ay durayaan oo dhaleecaynayaan saas aawadeed waxaa laynoo sheegay cid kasta oo diinka dhaleecaynaysaa ama rasuulka dhaleecaynaysa ama rasuulka caayaysaa inay markaa gaaloobayso milladda ka baxayso marka dacniga diinka la dacniyo ama la duro ama lagu dhaleelo culammadu waa isla oggol inay gaalnimo tahay nusuustii adiladuna waa sheegaysaa waa tilmaamaysaa adilo badan bayna culammadu u deliishadeen waida ra'aaka aladiina kafaruu in yattakhiduunaka ilaa huzwa kuwa nebiga ku dheeleelaya sidaa ku odhanaya ilaahay wuxuu ku magacaabay inay gaala yihiin marka hadal mu'miniin odhan karaan maha dheelleelka rasuulka lagu dheelleelo waa kufrun billah cayda rasuulka la caaya calayhi salaatu wasalaam ama cid rasuullada ama nebiyada ka mida la caaya waa gaalnimo waa kufrun billah malaa'igta haddii la caayo ama malag malaa'igta ilaahay ka mida la caayo waa gaalnimo waa kufrun billaah xukum axkaamta shareecada ka mida haddii la dhaleeceeyo ama la caayo waa kufrun billaah waa gaalnimo allah laga gaaloobayo sharciga dhammaan waa in la ixtiraamaa la qadariyaa haddii la yidhahdo malaa'igta qaar baa markaa markaanu colnahay ama marka waxa weeye yacni wax la mida lagu yidhaahdo ama tanaqus iyo nuqsaan iyo ceeb loo nisbeeyo waxay noqonaysaa gaalnimo saas aawadeed markii nimankii yuhuudda ay yidhaahdeen yaa waxyiga ku keena jibriil baa ii keena buuri waxay yidhahdeen daaka caduwuna kaasi waa cadowgayagii yagii bay yidhahdeen allah wuxuu yidhi man kaana caduwan lilaahi wa malaa'ikatihi wa rusulihi wa jibriila wa miikaala fa ina allaha caduwun lilkaafiriin yacnii haddii malag malaa'igta ilaahay ka mida lala colloobo waxay ka dhigantay intaba in lala colloobay oo allah lala colloobay oo malaa'igta ilaahay o dhan lala colloobay oo rasuullada ilaahay o dhan lala colloobay markaa gaal baanu noqonayaa qofka markaa yidhi yacni malaggaas col baanu nahay fa ina allaha caduwun lilkaafiriin maxaa lagu khatimaad allah col buu la yahay cadow buu u yahay gaalada idan inay ku gaaloobeen cibaarada noocaasoo gaalnimo ay tahay ayay caddaynaysa malaggii la caayaa waa gaalnimo xukun axkaamta shareecada ka mid a ah haddii la dhaleeceeyo ama la caayo waa gaalnimo walow xukunkaasi haba noqdo sunno markaysaga shareecada ku sugan oo inay shareecada ku sugan tahay macluum min addiin bidaruura ya waxay noqonaysaa gaalnimay noqonaysa gaalnimay noqonaysaa haddii sunanka rawaatibta ama witriga yacni ama sunnayaasha kale shareecada ku sugan la dhaleeceeyo waxay noqonaysaa gaalnimo aayaadka ilaahay hal aayadoo ka mida ah haddii la dhaleeceeyo waxay noqonaysaa gaalnimo kufrun billaah ayay noqonaysaa sida takdiibka la beeniyo aayad qur'aanka ka mida ah ay gaalnimo u tahay ama xukum axkaamta shareecada ka midoo ah macluum min addiin bidaruura diinta daruuro loogu yaqaanaa beeninta la beeniyo ay gaalnimo u tahay ayaa dheeldheelka lagu dheeldheelaana gaalnimo u yahay sawaan bisawa hakada waxay yidhahdaan culammadu markay ka hadlayaan istihzaaga wuxuu u qaybsamaa istihzaaga mid sariix ah iyo mid hayru sariix u qaybsamaa sida sheekh xamed ibnu cali ibnu catiiq sida risaaladiisa uu ku yidhi bayaanu alnajaati waalfakaaki min muwaalaati almurtadiina wa ahli lishraak min muwaalaati almurtadiina wa ahli lishraak waa risaale muwaalaadka uu ka qoray wuxuu ku odhanayaa ibnu catiiq waxaad ogaataa in istihzaagu laba qaybood qaybsamo istihzaa sariixa waana ka aayaddu ku soo degtoo kale waclam ana alistihzaa cala nawcayn axaduhuma alistihzaau sarixu kaladii naزlat ilaayatu fiih wa huwa qowluhum ma ra'ayna misla quraa'ina haulaa'i argaba butuunan walaa akdaba alsunan walaa ajbana cinda alliqa yacni wuxuu yidhi laba qaybood buu dheeldheelku u qaybsamaa mid sariix ah oo istihzaagii ku cad iyo midaan sariix ahayn ka sariixee markaa istihzaada ku cad waxaa ka mid a ah sidii kii aayaddu ku soo degto kale istihzaa sariixa buu ahaa waxaa la mida ah buu yidhaha istihzaaga sariixa ah in la yidhaahdo diinukum akhraq yacni diinkii munazalka ahaa in lagu sheego inay markaa tahay mid eh, waxa weeyaan yacni markaa jahli ku sugan yahay aqoon darro iyo badownima ku sugan tahay haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa gaalnimo waana istihzaa sariixa waxaa la mid a ah hadda marka casrigan dadka qaarkood waxay yidhaahdaan axkaamta shareecadu markaysaga lama jaan qaadi karto yacni casrigan xadaarada iyo hormarnimada iyo ilbaxnimada ama xukunka shareecada laguma dhaqmi karo casrigan casrigii hore waa lagu dhaqmi kara laakiin casriga laguma dhaqmi karo haddii la yidhahdo waa kufrun billaah ya waa kufrun billaah istihzaaga sariixa ah cayda tooskee nabiga la caayaa soo gelaysaa cayda shareecada la caayaa soo gelaysaa kullu daalika waa soo gelayaan istihzaaga khayru sariixa aan eh, ku caddayn marka istihzaaga isagu waa ka daran yahay buui waa ka badan yahay wa huwa albaxru aladii laa saaxila lahu waa bad aan markaysa marka waxaan yani khoori lahayn yani aad iyo aad buu badanya ujeedaa waxaa ka mid a ah dheeldheelka lagu dheeldheelaayo yani markaa ama iljibinta marka dadka markaa yacni ahlulxaqa la arko ama ahlu tawxiidka ama wanaagga faraya ama xumaanta reebaya ama sunnada ku toosan ee ku quman yacni loogu dhaleelayo oo loo xamanayo oo laysugu iljabinaayo yacni in markaa waxa weeye yacni wanaaggii farayaan xumaantii reebayaan sunnadii ku camalfalayaan qur'aankii akhrinayaan taas yadaa haddii lagu xamanayo laysugu iljabinayo waxay soo gelaysaa marka istihzaagii hayru sariixa ah. mislu ramzi bilcayni wa ikhraaji illisaani wa maddi shafa'i waalgamzi bilyadi cinda tilaawati kitaabi illahi aw sunnati rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam aw cinda alamri bilmacruuf wannahy can ilmunkar yani wuxuu ka odhanayaa bayaanu najaati walfakaaki min muwaalaati almurtadiina wa ahli ishraak tawxiidka wuu ku dhex jiraa rasaaisha markaa dhowr iyo labaatanka ah ee majmucatu tawxiid cunwaanka lagu daabacay iyadoo gaar loo daabacayna waa jirtaa laakiin iyadoo gaar loo daabacay mala mahayn baan filaya wuxuu kaga dhaca majmucatu tawxiidka laba boqol iyo afar laba boqol iyo afar hadalkaa waxaa soo naqliyey inkastoo aanan ah, nisbada arkayn cid u nisbeey fawzaan yacni kitaabkiisa caqiidada kitaabkiisa tawxiidka ama caqiidatu tawxiid waa ku soo naqliyey marka culammadu calaa kulli xaal labada qayboodba waa sheegaan istiisaaga wuxuu noqon karaa marka waxaa mid yani marka odhaah ah wuxuu noqon karaa mid ficil ah ya ina aladiina ajramuu kaanuu min aladiina aamanuu yadxakuun waida maruu bihim yataqaamazuun waida inqalabuu ilaa ahlihim inqalabuu fakihiin waida ra'awhum qaaluu ina haa'ulaa'i ladaalluun aayadaha waxaa laynagu sheegayay inay markaa waxa weeye yacni mu'miniintii ay ku dheelleelayeen saxaabada nebiga ahaa gaaladu inay ku dheeldheelayeen oo lagu dhaleeciyey hamzi iyo khamzi ay samaynayo takhaamasuun haddamaarata waylun likulli humazatin lumaza marka lamsigu hadduu markaa yahay liajli ddiin in lagu dhaleecaynaayo iyadu waxay noqonaysaa kufrun billaah laakiin haddii liajli ddiin aynay ahayn waxay noqonaysaa waxaa weeye hiiba oo min kabaa'ir dunuub bay ka mid noqonaysaa yani ashkhaasta waxaa loogu dheeleelaya haddaynay ahayn liajli diin iyo tamasuga sunnada iyo wanaagga ay farayaan iyo xumaanta ay reebayaan iyo diinka ay ku camal falayaan iyo qur'aanka ay akhrinayaan haddaan loogu dheelleelayn ee daatadooda loogu dheelleelaayo waxay noqonaysaa markaa waxawaye min kabaa'iri dunuub dembiyada ku udoogayn laakiin haddii loogu dheeleelaayo tamasuga sunnada ay haystaan ya yacni isbaalka ay iska daayeen oo marada gaabiyeen garka ay la baxeen sunnada ku camalfalayaan wanaagga farayaan xumaanta reebayaan nusuusta iyo markaa waxaweye sharciga ku dheggan yihiin ku camalfalkooda oo deena taa lagu dhaleecaynaayo yaa waxay noqonaysaa markaa waxawe gaallimay noqonaysaa xijaabka haddii lagu dheeleelo dumarku ay asturayaan ee sharciga lagu amray waxay noqonaysaa kufrun billaah waxay noqonaysaa gaallimay noqonaysaa haakada cayda rasuulka la caayo ha loo caayo in la habaaro ama ha loo caayo in la dhaleeceeyo ama ha loo caayo filin kartoon oo kale in loo sameeyo oo markaysa markaa yacni sawirro xun yacni rasuulkii lagu sheego kullu daalika waa gaalnimo wey waa kufrun billah waa gaalnimo hadduu marka muslim ahaan jiray markii hore waa ku gaaloobaya milladuu ka baxay shaykhulislaam ibnu taymiya markuu sheegaayey yacni markaa nimankan suuratu tawba lagu sheegay waxa uu yidhi fadalla calaa annahum lam yakunuu cinda anfusihim qad aatow kufran bal dannuu ana dalika laysa bikufrin فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم walaakin lam yadunnuuhu kufra wa kaana kufran kafaruu bih fainahum lam yactaqiduu jawaasah wahaakada qaala hayru waaxidin min asalaf wuxuu ku odhanayaa kitaabu liimaani alkabiir wuxuukuna ku sugan yahay majmuucu fataawaha mujalladka toddobaad laba boqol toddobaatan iyo saddex wakhtiyo hore waa soo naqlina waa ishaarnay naqliga yacnii horta qad kafartum bacda iimaanikum ma waxaa loo jeedaa inay iimaan xaqiiqiya ku sugnaayeen walow daciifba ha noqdeen mise waxaa laga tilmaamayaa iimaan xukmi ah oo daahiran iimaanka loo xukumaayo axkaamta muslimiintu inay ku dareeraysay laakiin baatinka ay munaafiqiin kufriga qarsanaya ay ahaayeen fiihi qowlaan ahlucilmigu laba qowl bay leeyihin labada qowlna waxaa arjaxsan qowlka odhanaaya markii hore waxay ahaayeen niman aan munaafiqiin ahayn oo yacni markaa waxa weeye iimaan uu ku sugan yahay bay ahaayeen walow daciif ba ha ahaadee waana sida shaykhulislaam ibnu taymiya uu u dooday oo arjaxay oo wuxuu yidhi haddii la odhan lahaa qad kafartum bacda iimaanikum waxaa loo jeedaa iimaankiinni daahirkaha dabadeed baa gaalowdeen ee kufriga waa qarsanayseen markii horeba dee markii horeba marka waxay ahaayeen kaafiriin bay ahaayeen laakiin kufrigooda kufru baatin ahaa iimaan itlaaqan in lagu sifeeyo qad kafartum bacda iimaanikum waxaa adharaa in laga tilmaamayo iimaankaasi inuu ahaa mid dhab ah mid dhaba ah. inuu waayo waa gaalowdeen dee markii horeba hadday markii horeba gaalnimada qarsanayeen waxay noqonaysaa horrayse iyo dambayse mar walba gaalay ahaayeen haddii la yidhahdo markii hore gaalnimada waa qarsanayeenna dee markii horeba markaa khaas ahaanta markay isu gaarka yihiin hoos kufriga waa u odhanayeen hadday munaafiqiin ahaayeen markanna si calana umay odhanay hoos bay u yidhaahdeen laakiin waa la yaro maqlay un marka maxaa farqiga udhaxaynaya dee waxa weye markoodii hore iyo marka dambe saas aawadeed sida saxani waxay tahay inay markii horeba iimaan ku sugnaa iimaankaasi laakiin daciif ahaa shaygan ay moodayeen xaaraan keliya inuu yahay bay la yimaadeen inuu gaalnimo yahay inay may moodaynin markaynu ka hadlaynay shaygu inuu xaaraan yahay inuu ruuxu og yahay baa ku filan qaacidadii aynu sheegnay man calima taxriima shayin wajahila maa yatarattabu calayhi lam yufidhu dalik hore inagii u sharxnay kii shay taxriimkiisa ogaada laakiin waxa ka tartiibsamaya ama xad ha noqdo ama kafaaro ha noqdo ama markaa waxa weeye fidye ha noqdo ama kufri lagu xukumoba ha noqdee waxba u tari mayso waxa ka tartiibsamaya ma geranayn mar hadduu taxriimka ogaa qaacidada hore inu soo sharxnay qisadan lafteedana waxay ka mid ahayd waxyaalaan u soo qaadanay iyadoo ashyaa kalena aynu u soo qaadannay oo mutacadida culamaduna isla ogol yihiin ijmaac culammadu ku kalansan inay isku waafaqsan yihiinna ayba ku filan tahayba xuja ahaan marka wuxuu yidhi shaykhu lislaam ibnu taymiya fafacaluu hada almuxaram aladii carafuu annahu muxaram waxay sameeyeen xaaraantan ay garanayeen inuu xaaraan yahay ha yeeshe umay malaynayn inuu gaalnimo yahay haddana gaalnimadii kama badbaadine dee waa ku gaaloobeen oo milladday kaga baxeen milladda ayay kaga baxeen marka taana saas cayda rasuulka sala allahu aleyh wasalam la caayaa markaynu garannay inay gaalnimo tahay waxa isweydiin maxaa cayn noqonaya ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waxaa loo eegayaa curfiga wax kastoo cayn loo yaqaano waxay noqonaysaa inay caydii lagu gaaloobayay soo geliso waxay ahlucilmiga qaarkood sheegeen sida shaykhulislaam ibnu taymiya waghayruhu min ahli cilmi daabitku wuxuu noqonayaa kullu maa yucaddu sabban fi lcurfi yakuunu sabban wax kastoo curfiga loo yaqaanno inay cay tahay waxay noqonaysaa cay bay noqonaysaa walow nas tilmaamaya inayn la helin waayo alcurfu muxakam waa qaacida sharciya alcaadatu muxakama alcurfu muxakam waatuu ibnu cusaymiin odhanaya wa kullu maa ataa walam yuxaddadii bisharci kaalxirzi fabilcurfi xuduudii wax kasta oo yimi oo aan sharciga ku yimi oo aan sharciga xad loogu yeelin lagu tacriifin sida xirsigoo kale curfiga ku xadeen xirsulmisliga curfigaa loo eegaya maharulmisliga curfigaa loo eegaya qabdi maxaa layahay curfigaa loo eegaya sabi maxaa noqonaya curfigaa loo eegaya ashyaada noocaasa waxaa loo celinaya curfigaa loo celinaya alcurfu muxakam marka kullu maa cudda saban yakuunu saban walow shaygaasi waaqicba ha ahaado sida loo yidhi iyo siiqada loo yidhi ay ku xidhan tahay ya tusaale haddaan soo qaato masalan nin baa wuxuu yidhi nin madoobi waa nin madow wax ma caayi mise wax ma caayi dhab soo maaha nin madoob nin madoobe ya haddana waa cayb u jeeda nin madoob waa nin madoob buui caqli afrikaan waa aqaan buu yidhi cayb ma tahay ma cayb curfan waxaa la garanaya inay cayb waxaa la soo naqliyaa shiikhii subki ayaa inankiisii oo la jooga baa ey baa isa soo taagay markaasuu eygii eygiibuu si u eriyo ayuu wuxuu ihi yaa kalbi ibna kalbi markaasu maxaad u caayaysaa abbihii baa ku odhanay aabi mayn caayay buuhi miyaanu ey ahaynoo eyna dhalin haya sidaad u tidhi baa caya buui ya sidaad u tidhi ayaa caya wakhtigii suyuudi waxa dhacday qiso qisada dhacday waxay ahayd ninbaa xoogaa ah, markaysagaa dad wax magarataa ah ku dhaleeceeyey mala adhi raacnimo markaasuu wuxu yidhi haddaan adhiga raacay nebiguba adhi waa raacay culammadu waxay ku tiriyeen cadiima inay tahay maqaamka caynkaasee la kaftamayo in lagu soo qaato nebiga oo dhaleecaynta marka waxa weeye isaga la dhaleeceeyey uu yidhaahdo waxaweye nebigu waa sameeyey waxay yidhahdeen arrinka noocaasi waa arrin markiisa marka waxaan khalad ah nebiga jiddi baa loo soo qaataa kaftan iyo ciyaar looma soo qaato ta noocaasina waxay noqonaysaa mid waxa weeye markaa xun sideedu wuxuu ka qoray kitaab lagu magacaabo tanziihu alanbiyaa'i min tasfiihi alaqbiyaa kitaabkaasuu ka alifay tanzihu alanbiyaa'i min tasfiihi alaqbiyaa qisadan subkina waa keenaya kitaabkuna waxuu ku jiraa xaawigiisu ku jiraa risaalada xaawigiisu ku jira shayga sida loo yidhi iyo siiqada loo yidhi bay ku xidhnaanaysaa mar baa waxa weeye shay waaqica dhici karta sida loo yidhi inay ka dhigto cayn habaarka dhaleecaynta la dhaleeceeyo canjarafaynta la canjarafeeyo sunnadiisa wax ka midoo la dhaleeceeyo kullu daalika waxay soo gelaysaa sabbigii rasuulka sala allahu aleyh wasalam la caaya ayay soo gelaysaa saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalam cayda la caayo ee la dhaleeceeyo ama la caayo ama la dhaleeceeyaa yacni iyaduna waa khatar weeye ruuxa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ku caaya diin xumo ama gaalnimo ama fisqi waa gaaloobayaa bay culamadu yidhahdeen ya wuxuu noqonayaa mid milladii ka baxay kaafirun bilijmaac hadduu saxaabada nebiga sala allahu alay wasalam dhammaantood kulligood ama julligood uu yidhahdo gaalay ahaayeen ama faasiqiin bay ahaayeen daacada ilaahay ka baxay oo cusaad ah waa gaaloobaya lannahu yukadibu alqur'aan qur'aankiiyo sunnadaa taskiyey allah iyo rasuulkiisa ammaanay marka waa beenin aayaadkii qur'aankii ammaanayey ee diin wanaagga iyo sidqiga iyo yacni marka waxa weeye inay muflixiin yihiin saadiqiin yihiin yacni allah ka raalli noqday wanaagsanaayeen ya ta wanaagga badan loo ballan qaaday nusuusaha in la beeninayo ayaa ka imaanaysa waa takdiib allah iyo rasuulkiisa la beeninayo kow waa midda labaade waa ibtaal lisharci waa burin sharciga la burinayo waayo sharciga ayaa soo raro ummadda u soo gudbiyey naqalada sharciga soo rartee soo guurisay ee ummadda u soo warisay ee soo gaadhsiisay waa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam hadday gaalo ama faasiqiin noqdaan siday markaa yacni dadku sheegayaan sharcigu inuu baraa ka iman lahay waayo warka faasiqa ama gaalka lama qaato in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu marka waa ibtaalu lisharci waana takdiibu lilaahi wa rasuulih caaisha radia allaahu canha wa ardaaha waxay munaafiqiintu ku masabideen ee zinada ahaa ee been abuurka ahaa ee u nisbeeyeen ilaahay baa ka beri yeelay toban aayado oo qur'aanah oo suuratu nuur ku sugan baa ilaahay ku beri yeelay ifki inay tahay inay allah sheegaan ahlucilmigu waxay yidhahdeen ruuxa caaisha u nisbeeya wixii ilaahay ka beri yeelay kafara bilaa khilaaf waa gaaloobayaa khilaaf la'aan culammada islaamka o dhan baa ku ijmacsan inuu gaal noqonaayo oo milladda ka baxaayo waayo aayaadkii qur'aanka inuu beeniyaa ka imanayso zawjaadka kale ka warramay nebiga calayhi salaatu wasalaam sida saxiixa culammadu waxay yidhaahdeen waa inay iyaguna iyada la mid yihiin waayo rasuulka sala allahu alayh wasalam zawjaadkiisu waa wada tayibaat allah wuxuu yidhi alkhabiihaatu lilkhabiiiina walkhabiiuuna lilkhabiihaat waalayibaatu lilayibiina waalayibuuna lilayibaat ulaa'ika mubara'uuna mima yaquuluuna lahum makfiratun wa risqun kariim marka nebigu waa ayib zawjaadkiisuna waa ayibaat zawjaadkiisuna waa ayibaat tacniga zawjaadka nebiga sala allahu alayh wasalam la tacniyaana aayaadkaasi markay soo degeen dabadeed waxay noqonaysaa yacni markaa tacni taabanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam oo firaashkiisa la dhaleecaynayo oo isaga markaa laftiisa markaysa markaa saamaynaysa saas yadaa noqonaysa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen yacni baabkaas culammada qofka markaysagaa si caama culammada u wada tacniya waa tacni u shareecada tacninaayo haddii qayb culammada ka mida ah wuxuu u tacninayaa ay tahay sunnada inay haystaan oo ku camal falayaan liajli tamasukihim bisunna camalka shareecada ay ku camalfalayaan barashada shareecada ay baranayaan dadka barayaan wanaagga farayaan xumaanta reebayaan taa daraaddeed haddii loo dhaleeceeyona dhaleecadu waxay ku dhacaysaa diinka waxay noqonaysaa in lagu gaaloobayo milladda laga baxa saas yadaa bay noqonaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dhibista la dhibayo ka warran waxaa la odhanayaa culammadu ay tilmaameen haddii shaygaa ruuxu garanaayo nebiga inuu dhibaayo uuna u qasday ama dhibta nebigaba doono u qasday ama isagoo og nebiga inuu dhibayo haddana shayga uu qastay inuu la yimaado uu ku gaaloobaya billadu ka baxaya laakiin shay nebiga dhibaaya haddaanu ogayn waxaas inuu nebiga dhibayo oo isagoo islahayn uu dhibayaa uu la yimaado waa laga reebayaa macsi bay noqonaysaa oo kufri noqon mayso ina dalikum kaana yu'di annabiya fayastaxyii minkum jamaaco saxaabada ka midaa ah nebigu calayhi salaatu wasalaam casuumaddii ugu yeedhay sawjaadkiisa qaarkood markuu dhistay buu casuumaddii ugu yeedhay casuuma waa carabi waa bizaayi cazuuma casuumaddii buu ugu yeedhay markaasay dabeedna marka waxa weeye markay cuneen dabadeed bay iskaga sheekaysteen markaasaa ilaahay aayaddii suuratu alaxzaab soo dejiyey nebigu waa ka baxay calayhi salaatu wasalaam dabeedna waa soo noqday wuxuu ugu yimi iyagoo fadhiyo iskaga sheekaysanaya wuu noqday haddana waxa waa fadhiyaan markii casuumaddii laga faaruqay bay gurigii qolkii nebiga qolal badan ma jiri jirin zawjaadka nebiga sala allahu alay wasalam mid waliba qol bay ku jirtay ya mid waliba hal qol bay ku jirtay markaasaa dabeed markaa ilaahay ka reebay arrinka noocaasa uu ka reebay markaasuu allah wuxuu yidhi inna dalikum kaana yu'di annabiya fayastaxyi minkum arrinkaasi nebigu dhibayey markaasaa nebigu idinka xishoonayey laakiin jamaacadan saxaabada ahi may ogeyn arrinkan nebiga inuu dhibaayo sidaas aaweede kumay gaaloobin shaikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi walficlu ida aada anabiya sala allahu alayh wasalam min hayri an yaclama saaxibuhu annahu yu'diihi walam yaqsid saaxibuhu adaahu fainahu yunhaa canhu wayakuunu macsiyatan ka rafci sawti fowqa sawtih faama ida qasada adaahu aw kaana mima yu'diihi wa saaxibuhu yaclamu annahu yu'diihi wa aqdama calayhi maca istixdaari hada alcilmi fahada aladii yuujibu alkufra wa xubuuط alcamal waa waadix marka waxa weeye calaa kulli xaal yacnii nebiga calayhi salaatu wasalaam in la dhibaana saasaynay u bannaanayn dhibista nebiga la dhibayo oo wax la og yahay inuu dhibayo loo qasdaana ay noqonaysaa mid waxaweeye gaalnimo ay noqonaysaa mawduucani calaa kulli xaal waa mawduuc markaysa markaa ballaaran khulaasadiisu waxay tahay waxalla wixii istihzaa ah shareecada wax ka mida lagu dheelleelaa sidaas wuxuu u noqonayaa shay gaalnimo u noqonayaa aad yo aadna ay u haboon tahay in aad yo aad laysaga jiro oo layska ilaaliyo aad yo aad ay u habboon tahay Eh, halkaasaynu ku joojinaynaa in sha allahu tacaala wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk